cisiiya sharafci heeda hoyaday adabikahaa ku noolo ulmadu ka gidriye cawiya subaho kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal jirkiinba melo joogta ah iswal badan oo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keynan hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa axad saacad waxay ku aaseysan tahay afarlabaatan bisha sebtembar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid a ah israel oo dad falastiiniina ku dishay qeybo kamida ah dhulka ay xoogga ku haysatay ee daanta galbeed iyo marinka khaza oy duqeymo ka wado waad dhegeysan doontaan dalka faransiiska magaala madaxda dalka ee baris dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka socda xilli boolis isku dayaan inay dibadbaxyadaasi joojiyaan waad dhegeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan kosovo toogasho ayaa ka dhacday iyana booliska ayaana baaray dadkii ka dambeeyay toogashada waa soo qaadan doonaa qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada kulanka keenan dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bihildhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay aya dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curugta sunniyaha bihil dhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay maaheedan dhuxuusha barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku deeshiyo midabkeeda dhinka idan dhuxuusha barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka waago dhalaalayba dhibicsiin ma weyda la jecelya maxallayubaxa xushu dhagaabidiyu ka dharqaday xariigu dharabkii ku yaalba dhalaalayba dhibicsiirma wayda madhallaan la jecelyaa maxallayubaxa kasho dhagaabidiyu ka dharqaday dharabkii ku yaalba ka imaan dhowr beri ku horo dhirtiwada maqoosho saciwada dhalaalay sida dhoolka gugaao dhudhubi waayo ka imaan dhowr beri ku oro hitiwadaha magoosho saciwada dhalaalay rahufiihid dhawaaqo gobla dhacu hadba dhinac isu dhigaysaad qalbiga uga dhigante rahufiihid dhawaaqo gobla dhacuu dhex maaxo balallaydu hadbadhiina isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante dhalaalayba ma dhibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxallayubaxa dhashu dhagaafidiyo ka darqaday xadheego dharabkii ku yaalba oo dhalaalayba ma dhibicsiir ma weyda ma dhallahan la jecelya maxallay ubaxatay dhagahabidiyu ka dharqaday xadheero dharabkii ku yaalba madagta luqunteeda dhabiga dhaayahe jalleeca dhibatada halmaame xidhiideeda madagta luqunteeda dhabiga dhaaye jalleeca dhibatada halmaame way dhiman suleeho dhulkeennay ku nooshee ti ka dhaxashay qurucde nabi yuusuf dhalaaye hanaan loo dhameeya way dhiman suleexo dhulkeennay ku nooshay ti ka dhaxaashay quruxude nabi yuusuf dhalaaye hanaa loo dhammeeya mawaago dhalaalayba madbibicsiir ma weyda madhallaan la jecelya maxalay ubaxa dhashu dhagaxijiyo ka darqaday xariibu la dhacayaha qusulba mawaagu dhalaalayba heestii midabkeeda dhiinka ayaad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya fanaanka axmed cali cigaal eryada heystaan waxaa iskale allaha u naxariistee cabdicasiis ismaaciil dakhare halka laxanka uu sameeyey ama uu saaray saciid maxamed cali xarow waana heesihii la qabtay kun sagaal boqol saddex iyo daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagelna dhegeystayaal aynu ku bilownae maxkamadda sare ee dalka ayaa u fariisatay markaa dhageysiga eedeysanayaal ka tirsan al-shabaab oo horey xukno kala duwan loogu riday oo raxfaan ay ka qaateen maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaana dhageysatay markaa cadeymaha ay soo bandhigeen xafiiska xeeralinta iyo sidoo kale xubnaha kale ee iyagu qareennada u doodayay eedeysanayaasha waxaa maxkamadda la horkeenay anas cabduqaadir cali maxamuud iyo aadan mursal maxamed macalin oo ah laba xubnood oo shabaab ah sida xafiiska ereerintu cadeeyay xubnahan oo ahaa shabakad koox isku xiran oo marka amniyaadka ama dadka ku dila magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhanka puntland iyo dhanka galmudugba keliya labadooda ma aheen eedeysanayaashu balse waxaa jiray xubno kale oo markaa shabakada kamid ah oo u kala gacan galay galmudug iyo sidoo kale puntland maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida faraciida galmudug ayaa bishii may labaylabaatankeedii sanadkan waxay ku xukuntay dil toogasho ah xubnahan eedeysanayaasha ah ee anas cabduqaadir cali maxamuud iyo aadan mursal maxamed macalin waxayna markaa dib loo furay dhageysiga dacwadooda maanta oo maxkamadda sare ee dalka ay dhageysanaysa ee ciidamada waxay isku dayeen inay mar habaabiyaan maxkamadda balse taa waxaa ka biyo xafiiska xiriirinta iyo baarayaasha kiiskan oo cadeyma mugle soo bandhigay xubnahan keligood ma ahayn kaliya waxaa markaa gaalkaacidata ku diri jiray waxay ahayn shabakad isku xiran oo qaabilsanaa dilalka dadka loo geysto marka markaa mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa kale ee rayidka ahba waxaana markaa xafiiska xiraarinta ay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida usoo bandhigtay cadeymaha ku aadan xubnahan inay yihiin xubno shabaab ay ku caddahay qaarkood ay qirteen sida ay lagu baahiyey muuqaalo iyo wareysyo hore looga qaadeen ayba ku sheegeen dilal ay hore uga geysteen magaalada gaalkacyo oo ay dad rayada ku dileen xilli eedeysanayaashu mid ka midaba muuqaaladiisa lasoo bandhigay iyo labadooduba ay markaa warbaahinta horey ula hadleen oo markaa maxkamadda loo soo bandhigay cadeymahooda xafiiska xeeralinta iyo baarayaasha kiiskan ayaa ka codsaday maxkamadda sare ee dalka ee ciidamada qalabka sida in markaasi ay xukunka ay mudan yihiin ciqaabka ay mudan yihiin lagu rido maadaama ay u bareereen inay dadka dilaan oo ay markaa gacan ku dhiiglayaal yihiin cabdibaasid iyo axmed cabdalla oo ka kala tirsan xafiiska xeeralinta iyo sidoo kale hay-adaha amniga ayaa maxkamadda usoo bandhigay cadeymaha iyo arrimaha ku aadan xubnahan shabaabka soo qaqabtay shabakadan cimrigeedana soo gaabiyey waxaan kaloo maxkamadda hor keennay dhammaan caddeeman lid ku ah eedaysanayaasha maxkamadda horteeda jooga eedaysanayaasha maxkamadda horteeda jooga waxa ay halis ku yihiin khatarna ku yihiin nabadda iyo nolosha iyo hantida iyo horumarka ummadda soomaaliyeed waa eedaysanayaal aqoon u leh iyo xirfad tababar aad heer u sareeya u qaba dhagarta ay ka maligayaan shacabka soomaaliyeed dhexdeeda waxa ay geysteen tiro dilal ah oo maxkamadda horteeda aanu ka caddaynay saddex dil oo uu ka geystay magaalada gaalkacyo weliba labada dhinac dhinaca puntland iyo dhinaca galmudugba dilal uu ka geysan jiray uu ka geysan jiray dadka wuxuu ku dili jiray marka masaajidka ay ka soo baxaan xilliyada salaadda keliya uu gaadi jirayba meel kale kuma gaadi jirin magaalada asagoo jooga ma gaari jirin maqaayad kuma gaari jirin masaajidka keliya ku gaari jiray eedaysana anas shabakadan asagaa wuxuu ka ahaa amiirka ahaa dilka la geysanaya iyo wax alla wixii la geysanaya asagaa qorsheynaya hadda markii qaraxa la sameeyey oo eedaysana aadan la qabtay uu ka war helay wuxuu isku dayay inuu ka baxsada laamaha amniga bacdama waa uu og yahay aadan inuu sheegi doono shabakadda inteeda kale namber on wuxuu isku dayay hubkii iyo miinooyinkii qaraxyadii meesha u taallay inuu ka bixiyo isaga balse ciidankii ayaa uga hormaray oo alaabtii ka soo qaaday meesha ciddii joogtayna soo qabtay eedaysanaha isagoo dhanka puntland xigta ku dhuumaalaysanayoo raba inuu fakado ay laamima amnigii ka war heleen wayna soo qabteen meeshaas maxaa ka cad eedaysanahana waa qartay faldembiyeedka uu geystay wayna ku oo caddaymihii iyo marag muujinadiina maxkamaddaa la keenay haddaba eedaysanaha labaad oo ah aadan mursal waxaan ku haynaa uu isagana uu qirtay faldembiyeedyada hadda maxkamadda uu ka hor qirtay oo ah inuu ka tirsan yahay al-shabaab gaar ahaan qaybta jabhadaha uu soo maray dagaalo uu ka qayb galay ilaa hiiraan ka dhacay lambar labo inuu qaraxyo ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo uu isaga ka dambeeyey bambe inuu saldhig ku tuuray inuu gaarigaa miinada hadda lagu qarxinayo isaga ku qarxiyey sidaasna lagu qabto wuu qirtay wuxuu diidan yahay oo horay uu u qirtay maxkamadda darajada koowaadna ay ku heshay faldembiye dil ah qof shacabah oo ka soo baxay masaajidka ayaa waxaa dhacday in labada eedaysane uu ku qornaa marka hore dilka inuu geysto anas asaga uu soo fiirsaday ninkii la dili lahaa balse intii hawsha ee socotay uu isbeddela anas oo ishiriyaa lagu qaban laakiin ninkaan kale ku mishin aadan ayuu howlgeliyey aadanuu yidhi dil ninka waxaa waaye ninka caagga wata meehe kan kala waayo aadanna wuxuu u dilay ninkii caagga watay oo ahaa nin shacaba oo aan wax dawlad xataa ka tirsanayn ma jirin wax ka dhexeeya eedeysanaha iyo maxaa lahay ninka uu dilaayo oo shacabka ah si bareera oo ku talagalo u dilay halka ninka lagu magacaabo anas uu markii dambe gadaal ka dilay cabdidheere ninka lagu magacaabay oo uu rabay markaas inuu dilo aadan macnaha ninka caagga wata ma ahay ninka kale dil marka uu leeyahay oo ninkii caagga watay uu aadan dilay ninkii soo haray oo la rabay in la dilo ninkaanaa dilay anas ah waa caddahay waa qirtay muuqaalaha maxkamadda soo horbandhignay cid walbana way arki kartaa labadan eedeysane faldembiyeedyada ay geysteen waxay ahaayeen caadaystayaal faldembiyed oo dembi ku noqnoqdo caadeystay ahaayeen waxay ahayd in maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkiisida marka ay ku xukuntay dilkii toogashada ahaa oo ahaa kasaastii dilalkii ay geysteen in lagu fuliyo ahed cadaaladda taas ahed inay helaan haddaba bacdamaa eedaysana anas wuu og yahay sharciga iyo xeerarka dalka ka jiro sidaas awgeed ayuu muddo soddon beri ah inta aysan ka dhicin racfaanka racfaan u soo qaatay waxaan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee sharafta la ka codsanayaa ayadoo fiirinayso marxuumiintii ay dileen eedaysanayaashan gacantooda ay ku dileen ka tirsanaashihii ay ka tirsanaayeen kooxda nabaddiidka ee al-shabaab dhibanayaashii dhaawaca ahaa ee ilaa hadda isbitaallada u yaallo qaarkoodna dalka gudihiisa wax looga qaban waayey ee dibadda loo qaaday dhaawacooda ayadoo fiirinayso si ay cadaalad u helaan waxaan maxkamadda sharafta leh ee ciidamada qalabkiisad ka codsanayaan in eedaysanayaashan ay maar kale ku xukunto isla ciqaabtii faldambiyeedkii ay geysteen oo ah dil toogasho ah isla markaana maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayadoo fiirinayso dhibaatadii ay raysanayaashan ay ku haayeen magaalada gaalkacyo oo laga qabtay gadaashood wax faldembiyeed al-shabaabnimo ah oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ma jirto shabakadii ay ugu dambayso ayagay ahaayeen waxaa codsanayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan eedaysanayaashan loogu fuliyo dilkii toogashada ahaa ee xaq ay u lahaayeen maxkamadda waa mahadsantaha cododkaasaad maqlayeyseen waxay aayeen xubno kamid a ah baarayaasha kiiska loo haysto eedeysanayaal shabaab ka tirsan oo dilal ka geysan jiray magaalada gaalkacyo oo gacanta lagu soo dhigay oo ay dhageysanaysay doodooda iyo isdifaacidooda iyo sidoo kale arrimaha ku gadaabanba maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka intaa kadib xubnaha qareenada ayaana isku dayay markaa inay difaacaan eedeysanayaasha waxaana intaa kadib fadhiga maxkamada soo xiray gudoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida gaashaano sare liibaan cali yarow dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay markaa ku xukuntay xukunno kala duwan xubno isna iyagana ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo muqdisho siyaabo kala duwan howlgallo uga fulin jiray xubnaha la xukumay waxaa ka mid ah cawil aadan jaamac xaawo cismaan cabdi iyo xasan cali xasan xaawo cismaan cabdi waxay ahayd gabar maalmo ka hor sawirkeeda aada loogu falanqeeyay baraha bulshada shabaabna la shaqaynaysay markaa shaqooyin kala duwanna u qaban jirtay oo u fududeyn jirtay dilalka dadka qaar ay dilaan sidoo kale waxaa ku jira xubnaha la xukumay cawil aadan jaamac oo lagu xukumay toban sano oo xabsi ciidana xasan cali xasan oo lagu xukumay isagana markaa sanad xabsi booliis ah oo isaguna da-diisu waa shan iyo konton sano jir xasan xaawe ismaan cabdi waxaa lagu xukumay sideed sano oo xabsi ciidana halka cawil aadan jaamac oo isaguna markaa lagu xukumay toban sano oo xabsi ciidan ah dhinaca kalena maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhageysatay eedo musuq maasuuqo loo haysto mas-uuliyiin dowladeed oo iyagu markaa lagu eedeeyay inay xatooyo xoolo dadweyne galeen abukaate duday oo kamid ah qareennada u doodayay qaar kamid a ah eeysanayaasha ayaa waxa uu duray sida cadeymaha ay usoo bandhigayaan xafiiska xeeralinta dalka waxaan rabaa inaan maxkamadda u sheego eh, in ay jiraan lix dhacdo oo lixda dhacdaba muhiim ah wax badanna laga qaadan karo oo wasaaradda ka dhacay inta cabdulaahi uu shaqaynayay waxaan rabaa dhacdooyinkaas waxay iskugu jiraan iimeelo shaqo ka joojin shaqo ku soo celin dikrootooyin wasiir uu soo saaray waxyaabahaasi oo dhan yaan maxkamadda rabaa inaan u sharxo la wadaago waxa ay tusinayaanna maxkamadda aan u sheego mudane guddoomiye waxaan rabaa inaan ka bilaabo shan iyo labaatankii juulay labada kun kow iyo labaatanka agaasima sucaad agaasimihii waaxda sharciga ayaa agaasimaha guud cabdulaahi maxamed cali waxa ay u dirtay emeil iimeilkaasi waxaa uu nuxurkiisa lagu soo koobi karaa afar arrimood arrinta ugu horrayso waxa ay tahay in agaasima sucaad ay tagtay xafiiska woog bermadka ee ku yaala garoonka aadan cabdulla cismaan ayada oo rabta inay qabsato shaqadeedii caadiga aheeday oo ay qabsan jirtay oo abruufalgaraynta aheeday shaqadeedii ay qabsan jirtay iyadoo rabta inay qabsatay inay meeshaasi tagtay waa number one number two in ay la kulantay cabdiwaaxid muxsin ibraahim oo xafiiskaasi joogo markii ay weydiisana ku yidhi kusimo ayaan cabdiraxmaan u ahay ayaduna aynan ka warqabin lambar saddex in cabdiraxmaan ay ogaatay inuu fasax dibadda ee ku maqan yahay asiga oo wax eh, fasaxa aan ka haysan ama aan ayada ku wargelin lambar afar in arrintaasi agaasimaha guud ay weydiisatay in uu wax ka qabto maadaama fasax aynan ogaynin cid iyada ka hoosaysa ay iska gashay oo uunan kala tashan kusimo oonan ogeyna meesha laga samaystay in arintaasi wax uu ka qabto emailkaasi waxa uu ximbaarsanay afartaasi nuxur ayuu ximbaarsanay mudane guddoomiye garsoorayaal afartaasi arrimood ayuu ximbaarsanay emailkaasi maxkamadda waxa u soo gudbiyey dacwad oogaha metelahayay xafiiska xeelilaaliyaha guud ee qaranka ha yeeshee waxa uu u soo qaatay waxa emailkaasi uu sheegaayo wax ka duwan ayuu u soo qaatay xafiiska xeer ilaaliyaha guud emailkaasi waxa uu u soo qaatay in uu faldembiyeed ku caddeeyo inuu ku caddeeyo qodobka faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliya inuu ku caddeeyo faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol siddeetan iyo labo xeerka ciqaabta soomaaliya arrimahaasi ayuu xafiiska xeer ilaaliyaha guud ama dacwooda ooga hamatulayay xafiiska xeer ilaaliyaha guud emailkan usoo qaatay ha yeeshee emailka kani ama emailkan oo aan sheegay nuxurkiisa iyo waxa uu ximbaarsan yahay ma caddaynaayo laba boqol afartan iyo kow iyo laba boqol siddeetan iyo labo faldembiyeedyada ku kala xusan ma caddaynaayo dacwad oogaha matelaya xafiiska xeer ilaaliyaha guuda qarankana ma sheegin wejhul istidlaalka ama sida uu emailkaasi ugu caddaynaayo laba boqol afartan iyo kow ma sheegin sida emailkaasi uu ugu caddaynaayo faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol siddeetan iyo labo dooda xeer ilaalinta markaad fiiriso muddo badanay socotoo kala duduwan ayay socotay laakiin nuxurkeeda markaad fiiriso waxa waaye mudane guddoomiye email sheegaayo in agaasimihii waaxda aan laga fasax qaadan kaliya kaliya sheegayo kaliya sheegaya inaan agaasimihii waaxda laga fasax qaada qof wasaaradda shaqaalaheeda ka mida oo aynan ayadu ka warqabin oo wasiir amray oo meesha joogoon meesha ku aragtay ka cabanayso emailkaasi yaa caddayn oo ah yay leeyihin waxay leeyihiin agaasima cabdullaahi waan eedaynay waxaan ku eedaynay qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliya oo nuxurkiisu yahay asigoo sargaal dowladeed ah in uu lunsaday oo uu qaatay lacag dawladdu ay ku ammaanaysay qodobkaas oo nuxurkiisu nuucaas yahay yan eedaysanaha ku eedayna maxaa caddaynayo waxaa caddaynayo iimail sheegayo gabar dacwoonaysa ama agaasimo dacwoonayso oo cabasho maamul u soo gudubsatay agaasimaha oo dhahaysa ninka iga hooseeyo oo madax qaybeedka ah eh, wuu iska safra anigoo maqan qof aanan kusimo aanan ka warqabinna wuu samaystay hadde say u caddayna arrintaasi siday u caddaynayso ma naqaano lama yaqaano abukaatee dodaaye oo ka mid ah qareennada u doodayay qaar ka mid ah xubnaha dowladda ka tirsan oo lagu eedeeyey musuq maasuq ayuu ahaa oo maxkamadda gobolka banaadir ay dhegeysanaysay kiis dacwadeedkooda weli barnamij kulanka adeegsanaysaan keenina oad nagala socotaan dhegeystayaal halkaha ku noolo ulmadu kadigriye cawiya subaho weli barnaamijka kulanka adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal markaana tobanaan kun oo dad dibadbaxaya ayaa isugu soo baxay qeybo badan oo kamid ah magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska xilli iskohorimaadii ay dhex ciidamada booliska iyo sidoo kale dadka dibadbaxada dhigaya arintaana waxaa ka dhashay marka inay saameyn ku yeelato xasiloonida magaalada madaxda wadankaasi faransiiska ee baris qeybo badan oo wadanka kamid a ah ayay dibadbaxyadu ka socdaan waxaana dibadbaxyadu ay galeen bishii saddexaad waxaana markaa muuqata in weli ilaahay haatan dowladdu aanay xallin tabashada kooxaha iyagu markaa u doodaa arrimaha isbedelka cimilada arrimaha xuquuq insaanka iyo arrimo kale waxayna markaa u muuqdaan kuwo weli iyagu la dhageysanayo waxyaabaha ay tabanayaan oo aan la haatan xukuumaddu aysan xalin waxyaabaha ugu waaweyn ay markaa ka cabanayaan waxaa ka mid ah in dowladdu dhageysato talooyinkooda iyo aragtidooda ku aadan in markaa wax kabedel lagu sameeyo sharciyada qaar ay dalbanayaan iyo xeerarka qaar ee arrimaha amniga iyo arrimo kale oo si guudba u saameynaya dadka waxaay dadku markaa u muuqdaan kuwo aan aqbalaynin inay joojiyaan dibadbaxyada iyadoo oo ciidamada boolisku isku dayaan mar waliba inay dibadbaxyada baajiyaan gaaska dadka ay noo isticmaalayaan marka la eego dadka dibadbaxyada dhigaya walow dadku ay u muuqdaan iyagu weli ah, kuwa markaa ka dhaga adeegaya waxyaabaha ay soo jeedinayaan marka la eego ciidamada amniga iyo kuwa booliskaba dhinaca kalena dalka kosovo waxaa laga soo wariyey in markaa ay ka dhacday toogasho kooxaha hubeysan ayaa la sheegay markaa inay toogasho u geysteen mid ka mid ah ciidamada booliska dalka kosovo wakaalada wararka ee reuters ayaa sidaa qortay mid ka mid ah ciidamada booliska ayaa lagu dilay sidoo kale xubno kale ayaa la dhaawacay kadib toogasho ka dhacday tuulo lagu magacaabo banjiska oo dhowr mar sidaan oo kale ay kaga dhaceen toogashooyin ay geysanayaan kooxa fallaaga ah ra-iisul wasaaraha wadanka kasofa albin corte ayaa sheegay inuu u baahan yahay inuu helo taageerada dalka serbiya oo ay dariska yihiin si looga adkaado kooxaha hubeysan iyo fallaagooyinka dhibaatada ka geysta qeybo kamida ah dalka kosovo baaritaano ayaynu wadnaa waynu ku dadaaleynaa inaynu xal u helno dhibaatada kooxahan fallaagada ay ku hayaan shacabka ayuu yiri mid ka mid ah xubnaha saraakiisha booliska kazofo oo la hadlay marka wakaalada wararka ee reuters waxaa jirta in markaa ciidamada boolisku ay howlgallo wadaan ayna markaas ka sameynayaan qeybo badan oo kamid ah wadankaasi kazofo si loosoo afjaro kooxaha dhibaatada ku haya markaa marka la eego nabadda iyo amniga kosofo madaxweynaha dalka kosofo fijoza osmani oo ku sugan magaalada new york ee dalka mareykanka halka uu kaga qeybgelayo shirka jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa waxa uu markaa sheegay in dalkiisa ay la daara dhacayaan markaa mararka qaar dhibaatooyin kaga imaanaya kooxooyin fallaaga ah kuwaasi oo u muuqda kuwo diidan horumarka iyo nabadda kosovo inta badan isku dayaya markaa inay carqaladeeyaan hanaanka ee marka la eego ee nabadda iyo xasiloonida ka jirta waddankaasi kosovo oo mararka qaar ay la daalaadhacayaan sida muuqato dhibaatooyin kaga imaanaya kooxo fallaaga ah oo dhibaato ba-an ku haya marka la eego wadankaasi kosovo weli barnamij kulankaad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan dhegeystayaal n n aduna waalid laga ducaystaa dadab lagu aroosama cashaqa dira miduuda ku raacshi waxaad kula dekaysaa ina waa la duunaa waalid laga ducaystaa dadabka lagu aroosaaama cashaqa tiraa midoobta ku raacshay farxa kula dekaysaa markaan dooga eegnaana markaan dowga eegnaana dumar qabiduwow shara dumar qabiduwow shara dibad meerkuwow ciid markaan dowga eegnaana markaan dowga eegnaana dumar qabiduwow shara dumar qabiduwow shara dibad meelkuwow ciid jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan ka doorse sidan duuda ka doorse sidan duuda ka doorse sidan dooda idhi idhi idhi idhi idhi

adandoba igahaye sida doqonta luuru aw iga doontay hadallalkeaye dhima aragti caashaquow hadduu dadabsi kugu galay galag iyo nasiibka ah adundaba igahay siga doqonta yuu hirow iga doontay hadalkee in aragti caashaqu hadduu dadabsi kugu galay dalag iyo nasiibka ah markan daacadeegnahna doolaha liibaaxiyo doolaha liibaaxiyo damca waa lana rabo markan daacadeegnahna toolaha liibaaxiyo toolaha liibaaxiyo damawaalanaaram jacaylkuna haysan degin dabeedla keena sida dooda dabeedla keena sida dooda راديو miyadow uba kugu tahay miyadow uba kugu tahay kugu tahay kugu tahay miyadooba kugu tahay kugu tahay kugu tahay miyadooba kugu tahay ahaha ahaha Thank you. laba da'du jiiro dhimiyo celiya doobnimo kuwadha dadku gurka mooye ma dhulsad waxaa jiidha miididibka biirma qoflibada'du jiiro dhimiyo celiya goobnimo dadku gurka moye ma dhulsado xaajiira miididib kabiirma hagdagan didibkii cagaarliy dumadu ayaamiaku degan ayaamaaha didibkii cagaarliy didibkii cagaarliy dumar waa ayaami jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan ka doorse sidan duuda ka doorse

cashaqi adaa dilay naafeeyey dooqi anna daayadow jaray dayashiyo maxaa guur labada isaga dana sow deelqaaf cashaqi adaad dilay naafeeyey dooqi anna daayadow jaray dayashiyo maxaa guur labada isaga dana sow maha deelqaaf darangeeluu kama tago darangeeluu kama tago ragna dumarku tiirladan markan daacadeeginahna markan daacadeeginahna darangeeluu kama tago darangeeluu kama tago ragna dumarku tiirladan Kulmiya Radio jacaylkuna soon degananaya debeed ma keena sida dooda كلية راديو جيدة sida dooda dabeed la keenaa sida dooda kulmiya raadiyo kaydana dow uba kugu tahayheystayahaadba dumarka tiiladan eed maqlayseen cododkaystan waxaa ku luuqeynaya cabduqaadir cumar xarago iyo canab diiriye ereedaystan waxaas kale abwaan axmed suleymaan bide laxanka jimasha muumin ayaa saaray waa heesii la qabtay kun sagaal boqol iyo todobaatankii dhextaalka barnaamijka kulanka keenaya heed heese kale ayaa noo socday iyo warbixino kale balse markaan waxaad ku dhawataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa axad taariikhduna waa afar iyo labaatanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol lixdan iyo toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan iyo sideed cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan sheekh cabdiraxmaan ibraahim macow ayaa shaaciyey inuu ku biiray ururkii xisbul islaam oo kasoo horjeeday dowladda soomaaliya maanta oo kale sannadii labada kun saddex iyo tobankii dowladda kenya ayaa soo gabagabaysay weerar ay al-shabaab sanadkaasi ku qaadeen suuqa weyn ee westgate moll ee magaalada nairobi maantaoo kale sanadkii labada kun koob labaatankii qarax ismiidaamin ahaa oo uu geystay qof isku soo xiray walxaha qaraxa ayaa ka dhacay agagaarka isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun afar boqol sagaashan saddexdii sahmiyihii reer talyaani ee la oran jiray christopher colombos ayaa galay safarkiisii labaad ee adduunka cusub isagoo la sharaacday toddobiyo toban markab maantoo kale sanadkii kun sagaal dayax gacmeedkii uu lahaa ururkii soofiyeetka ayaa ku dul degay dayaxa maantoo kalena sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo dalka genibisaw ayaa ku dhawaaqay inuu xurnimadiisa ka qaatay burtuqaal oo gumaysan jiray maantoo kale sanadii kun sagaal boqol waxaa albaabada loo furay garoonka kubadda cagta ee kamnu oo ay ku ciyaarto kooxda reer sbein ee barcelona maanta oo kalena sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo siddeetankii diyaaradihii dagaalka ee dowladda ciraaq ayaa duqeeyey ceelal biyoodyo ku yaalay jasiirada qaaraq ee dalka iiraan xilligaasina waxaa socday dagaalkii ciraaq iyo iiraan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii in ka badan toddoba boqol oo xujay ah ayaa ku geeriyooday xajka kadib markii ay isbuurasho ka dhacday guud ahaana waageyntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luul oo nala socodsiinaysa xubintii dunida ka dhaca warbixinada kale barnamijka haddii aynu eegnana israa'iil ayaa waxay weerar ku qaaday xero qaxooti ay degan yihiin dad rayad oo falastiiniyiin oo ku taala daanta galbeed magaalada lagu magacaabo tulcrem laba ruux oo falastiiniin ayay dileen ciidamada israa'iil xubno kalena ay dhaawaceen kadib markii ay weerar ku qaadeen milatariga israael xero ay deganaayeen qaxooti falastiiniin oo ku taala daanta galbeed gaar ahaan magaalada loo yaqaano tulcream wasaaradda caafimaadka ee wadanka falastiin ayaa sheegtay in labada ruux ee la dilay ay ahaayeen rag laguna kala magacaabi jiray asid abu cali oo kulaad saanjir ah iyo cabdiraxmaan oo isaguna jira laba iyo soddon sano waxaana dilay ciidamada israael iyada oo arintan ay ka dhalatay falcelin kala duwan oo isku dayeen shacabku iskaxaabi inay sameeyaan inkastoo ay rasaas ku kala eriyeen marka la eego ciidamada israael milatariga israel waxaay sheegeen in sababaha ay ugu weerarayaan ay tahay saldhigan in laga soo tuuray markaa weeraran laga geystay oo bambaanooyin goobo lagu keediya ay ku yaalaan iyo hub sidaa darteedna ay xerada qaxootiga u bartilmaameydsadeen waxay sheegeen inay ku gabaadsanayaan kooxa mitidiina oo iyagu ku tilmaameen argagixiso balse ah dadka rayidka ee iska caabinaya dulmiga iyo dhibaatada ay israel ku hayso dadka falastiiniyiinta ah horaantii bishan koobilaad sanajir lagu magacaabo ayad sami ayaa lagu dilay isla marka xerada qaxootiga ee loo yaqaano nuur shams waxaana israel muddooyinka lasoo dhaafay ay labajibaartay dhibaatada ay ku hayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta bishii julaay ay ahayd markii weerarkii dadka ugu badnaa ay ku dishay ay ku qaaday xerada qaxootiga ee magaalada janiin loo yaqaano labaiyo toban ruuxa falastiini ay ku dishay halka boqol ruux oo kalena ay ku dhaawacday israa'il oo weli aan markaa cidina uga in dhibaatada ay ku hayso dadka falastiiniyiinta oo ay u awood sheeganayso markana waxaad ku soo xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib oh, waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalemaanay mujaahid macawisladu gabayay uu soo diraan idiin ahrinaya haye axmedow fogaan arag miyaa macawislaya ku biiray war fogaan arag saadaalow bixi jiraya ma gabayow keenay war lankimeelleel warka aragaw ma awisleyinoo kabiir waabeete oo isbitaalka waaba laga soo saara miya uba waa sugutuma isma ogeyn miya war gabay mujaahid macawisleyay tiriyey dood lagama soo celiye warkaha ku degdeginiyana maqla axmedow gabdho guriceel iyo cadaada joogana say u gabyaan anaaba yaaba waarde kuwaas waa diricley war gabaygu waa laba warkalemaanay warka waa ku orodiino mujaahidku wuxuu yidhi ninuu wadnaha gooyayoo goohayaan ahaye gashi weyn ninkaa laga sidoo geyr qabaan ahaye ninka garabka loo sheegtay oo guudka laga xiidhay geesigaa tol waaye xanuun gorodda laalaadshay oo geeli dhaqan waayey oo loo gafaan ahaye gayaankii nin loo diidayoon guursan baan ahaye gabadano nin jiifaan ahaa dhowrgu oo tegaye garab baanan helin waayadana gibir ma dhiibeene gadaafada khawaariijta iyo gacanla'aantooda iyo siday shabaab noo galeen gaalku ka ajooye gaajada alla waxaa noogu wacan iyo gargaar doonka eh. waydan garana xaajadu ma aha guula toondi'ine eh. kolkay dalagii noo ay rarteen gunud yar mooyaane eh. geedqaad ma falan waayo oo tuurnay godintiiye nimankani waxay guursadaan gugiba dhowr jeere gashaantidaa ha joogtiyo xilqaad ama garoobaha e. eh foodleydayay gaadayaan guudka loo firo e. eh waa godadlayaal gees ka maray idil gambooleeya gufya yarad ma bixiyaan xataa gogolkulaabkiiye gabdho aabbahood laga dhacay guri ku haystaane mancine anna inaan u gudo waa manceen inangayaankeeye mudday giirka aan dhaqanno iyo gaabanow ariga iyo guunyadan haysaniyo naga dhaceen geele mudday wiil qurgooyeen misena nolol galaafteene mudday gacaldhan laayeen sidii gaal shisheeye ahe kumanaan ayay gowraceen birimugeydaah gaasir baa ku dhacay waayadan ganacsigeenniiye waxay eed galeen baan intaa soo gocanayaae gu'yaal iyo gu'yaal bay dulmiga nagu galaaleene macawisley ka tirsanoo geesiyaa yidhi col macawisleyna waxaa kaloo dhaheen eh. haddii aanaan dhulkaygow eh. dhiig kuugu fooldhaqin eh. haddii aanaan dhulkaygow dhuux cadaawe ku karin soomaali kama dhalan war waxaad ka tagtay maalkaaga maan dhaqan canihiisa maan dhamin ciidana dhawumaalihi war kalemaanay warmaysiine shacabkii lagu xasuuqay magaalada beledweyne allah u naxariisto dhaawacna alla ha bogsiiyo laakiin baabuurkii qarxay mid ka sii weyn iyo raggii waday baa la qabtay wararkuna waxay sheegayaan baabuurka beledweyne ku qarxay iyo kan la qabtayba inay dhuusamareeb u socdeen hase yeeshee kan qarxay markii ciidanku ka shakiyeen oo la hor istaagay ayuu qarxayaa la yidhi sababtoo ah iyaga muhiimaddoodu waa inay dadka xasuuqaan bartilmaameedku uu rabay haddii uu gaari waayo iyaga waxaa dan u ah meeluu dad joogo laakiinse waxaa yaab leh warar sirdoonoo la helay inay sheegayaan baabuurtaani inay ka yimideen leeyihiin galbeedka beledweyne laakiinse cadow aan ku dhaafeen inaad caawiso ceeb iyo caqli darro waaye aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi shabaab how baabuur lagu raarabiro wax lagu baaba'shay baarteen baabuur lagu raarabiro wax lagu baaba'shay baarteen warana warkii horaa warga raacaye dhuufsamareeb madaxweynihii soomaaliya waa ka maqan yah madaxweynihii galmudugna waa ka maqan yah marka haddii labadii madaxweyne kala yaraa ka maqan yihiin labada baabur bawdho qaraxa ahoo kala yar eh. yay u wadeen bawdhuusamareeb miyaanta joogin iyagay laynahayaan lawa cadowgii dadka war nimankuuma falan yihiin reer dhuusamareebaad inay baabuurta isku dhigaan miyay moog yihiin war intaanba dhuusamareeb la gaarin eh. reer beled weynaaba isu dhigay marka mujaahidiin run ah ayaan ku soo baxay khawaariijtiina koodii waa beenoobey war ma warabowtaag bay ahayn warwar ma haystiina khawaarijtu ninkii balweyne isku qarxiyey qabiilkiisa eh. iyo jufadiisa iyo magaciisay soo bandhigeen waxaana iga soo baxda sida ay warka u dhigeen qabaa'ilada soomaaliyeed inay rabaan inay isku dilaan oo isku diraan sababtoo ah nin maskaxdiisa laga dhaadhiciyo inuu qarxo qabiilna ma matalo naftiisana ma matalo cidou og yahana ma jirto sababtoo ah qof naftiisa dila hooyadiisna xitaa dhaafi maayo oo ma waxaadna leedaha nimankii qofkaas dooriye macnola'aanay u doorsheen inay bamba ka dhigtaan ay u doorsheen waar wallaweyne waxaan i weyddiiyey ilmahan qarxaya maana nimankaasi ka dhammaan mise suuq carruurta lagu iibiyaa jira war anugu abwaanguura waxaan hore uga maqli jiray waa duul habaarane dabka kuwa ku soo xidha ma duurkay ka heleen ma dayn baa lagu siiyey ma diyaa laga qaatay ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira waa dagaag raqiisahee dalaalkaa ka iibiyey ummadaan dembi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dilkooda haddii darajo aakhiro duulkani ku helayaan amiirradu ma isdilaan ilmaha xay u dagayaan ajir miyaanay doonayn aryaa waxaad ka tag markii uu xanaaqo ku daray duumu haydinlayse waar anugu shabaab waxaan oran lahaa al-shabaab ka wada naaxay oo gees kugu baydha layni dayn maayo wakhtigana gees iskugu baydha la laysku daynayna gees iskugu baydha weelkiinna waa buuxsameeye gees kugu baydha gurigiinna alla biyiya gees kugu baydha ha iska soo taagtaagnina gees kugu baydha intaasaan ku soo goobaya gabayadaydiiye aryaadaha kale maanay war heemahaysiin madaxweyne xasan shiikh iyo wasiirka gaashaandhigga maraykanka jabuuti ay ku kulmeenaa la yidhi c b b na waa tii koow idiin sheegta madaxweynuhu inuu ismaaciil cumar geelle ciidan ka tuugi doono laakiin warkaasu waa beenoobo maha inay maraykan ku ballansanaayeenaa caddaas haystay ra'iisul wasaarihiina af carabiyow qaramada madoobay ugu qudbeeyey wuxuuna yidhi dagaalka qawaariij ta minaana la ka taageerin berriciddow qabsada uun ka taageeri mayno sababtoo ah balaayada waa iska didihaynaa meelna fadhi maayaan mugga cidday muggay ku dudaan cabaadi doonta haddaan taanba garab hana siiso hadda leesu fadhi maaya maha xaa idindhiga idinka warbow dagaalku waa socdaa waxaan oran lahaa lugooyada shabaabkiiyo in badan leebka nagu taagan luban waa in raggu laylsanoo jalo laxaadkoode kuwa laba aflaynhaya ee laaluusho liidnimo riqis iyo xim libin ku dooneene laqangeesii waa ninkii laaya cadowga war kalemaana war ma haysaane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhuusamareeb dadweyne kula hadlayay wuxuu yidhi khawaariijtu waxay doonayaan iyo meelay u socdaan midna ma yaqaaniin maxaad rabtiin haddaad tidhaana maraykanaan la dagaalamayna ay ku leeyihiin qof maraykana isma araga waxay xasuuqayaan waa dad muslimiin oo soomaaliya qunfulkaasna waxaa ku jabiyo furihii la dhintay osama bin laadin waayo isagaa u sheegay dhihiina jira maraykana la diriraynaa been badana warba wasokiisku kaa qarxiya mid khawaarija maraykanka ka yimi waar muftaxi akhiruu jiraa baa lagu yidhi war naga jooga degdegi waa camal shaydaan rag baana haye cabdiraxmaan wuxuu kaloo yidhi waa in loo gartaa nimankan cadow soomaaliyeed oo ciday nabadgelinayaan oo ay dhaafayaan aysan jirin soomaalidana waa kala hormarsanayaanoo hadba ciddii dagaal kula jirta maahana inta kale dabamarsanayaana ciday nabadgelinayaan ma jirto obo marka xaaladdu soomaha ninkii qayrkii loo xiray o adna soo qoyso war waa saddexdii dibiyo libaaxu kala sirtay maanigaa midiya lai qarshaa laygu qali doono ma sheegi karaan ad iska soo gebagabeeya cabdiraxmaan waxaa kaluu yidhi shabaab dilka iyo qaraxa ayagaa dadka la soo aadi jiray waana ogtiin huteelada muqdisho midaysan wadar jeer weerarin ma jirin maalin kastana dadku waxay sugayeen meeshay qarxi doonaan oo boorka ka shidi doonaan laakiin cid ku maqan oo difaacooda u taagneed ma jirin haddase dowladdu dagaalka inta soo rartay ayaga u keentoo godadkoodii ugu gashay qaraxyada ay hadda furmaha ka geystaanna waa kuway magaalooyinka gey ayagoo wada marka fursadda maanta taagan laga faa'iidaysto ummaddu nimankan ha u midow adooduu yidhi war kalamaanay waxaa la yidhi urashada kacdoonkii dhowaawuuna kaafiyey soo celi kalsoonidii bulshada kooxdu damiyeene sharaftiiyo karaamadii dalkana kaali sarageeye shabaabkana kadeed iyo ku noqay kaar xanuun badan karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi adakariine allahayow allahayow ku soo celi war kalamaanay dagaalka ugu culus ilaa hadda mudugow ka socda mana aqaan aagaga kale ilaa hadda waxa looga fadhiyo laakiin mudug waxaa la yidhi si fiicanaa boorka laysaga kariye qaaraana godadka ay geli jireen madaxa loo geliya iska dhaaf wax kale hadda nimanka sida raggaasu yaalo ma la wadayaala ama la yska dhaafo warreermadu kabtoodu nooma gasho tuuladii la qabsado waxaa la yidhi dadaa ka soo baxaaya calamo wato ciidanka soo dhowaynaya gabdhuhuna baraambur iyo caano baraxay ku soo dhoweeyaan hadda ragguna waa u hilbaqalaa laakiin gobolada kale degmadii la qabto ciidanku waxay soo galaan magaalo laga kala tegayoon hal qofu inuu joogin oo laleeyahay dadka khawaarijtay ku hor ordeen markaasaa dadka iyo khawaarijta la kala garan waayaa war soo hore looma dhihin khawaarijta dila ciddii ku fikara dila ciddii la macaamisha dila ciddii raacda dila ciddaan ka agtegin dila si khawaarijta loo laayo dhammaan wada dila si khawaarijta loo waayo meenkadarawaayti war khawaarijtu dadka waa afduubaanoo waa qasbaane raalli kama ahan dadku aryaa reer mudugaba maxay u qasbi waayeen waar timir lafbaa ku jirtadii aryadhaab waanguurana wuxuu yidhi duluunku waanaada daashaade kaduruukiidaan moodayow dulunkuwaana daashaade kaduruukiidaan moodayow war anna khawaarijta waxaan dhihi lahaa godad qodatayaa sidii bahal gashaa ku gurgurataa waa yeelkadiine war waxaan dhihi lahaa khawaarijta gacma taagtaya geeda fuushaya dhagax gurataya waa yeelkadaay war waxaan oran lahaa duubata gambaxidhatay ah iskalaashay ah waa yeelkadiinne waxaan dhihi qarax rarataya qiiqshidataya isqisaastaya waa yeelkadiine war anna waxaan dhihi lahay ciidciid gasha kacabaadaya bahal kugu cunyaa waa yeelkadiine annaysan weliba siingarfaday ama boorteenna dagaalagalleena isku fiiridaanab waa yeelkadiine warkalamaanay war mahaysiine maxkamadda ciidamada qalabka sidaa waxay xukuntay shabakadii shabaabka lagu eedeeyee gobadhu ka mid ahayd ganacsadihii jaajuuska u ahaayoo buurraa toban sano xabsi ciidan ahaa layidhi gabadhii yareedoo la sheegay inay qoryaha u qarin jirtay niman aan dhalin aanna qabin lana dhalanna guryaela deganayd sideed sanaa lagu xukumay odaygii gaariga noohadaa watay oo shabaabka maxkamadahooda dadka u qaadi jirayna hal sano oo xabsi magaalaha lagu xukumo booliisku la soconayaan maadaama lagu caddayn waayo inuu hadda hawshaas hayo nin kalena wax dembiya waa lagu waayo gurigaaga aad baa layidhi waaran ugu buqina reerihiinni qabo mayaa layidhi war lagu xukumay hal sano boolisku la soconayo wuxuu yidhi waxaan joojiyey maxkamadaha shabaab inaan dadka u qaada markii madaxweynaha abar ka soo baxay oo uu yidhi shabaab ciddii la macaamisho waa dembiile oo ka hor ma asagu ubuu kuwa daba socdasay intaasi u dhaaftay war kalamaana war ma haysaane xarunta abwaan faarax shuuriya ee ku taala talyaaniga waxay qabatay barnaamijka la yidhaahdo ayaanka abwaanka waxaana looga hadlay taariikhdii abwaanjimca jimcaale casarcaynte oo loo yaqaanay jimcaale dhegataag hadda allaha u naxariistee dadkii taariikhdiisa aqoonta u lahaayoo barnaamijka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa doctor aadan cali casayr laashin xasan shirib maal brofesor maxamed cilmi tooxow iyo abwaan abdikariin xaaji gallayr war allaha u naxariistay abwaan cabdulla raaga taraawiil wuxuu yiri waxaa alafka iidhiga ou jimcaale dhegataag asigoo ka idan qabo abwaan faarax shuuriy war bashiir maxamed hirsi buugus hagoreha bandhigi maylaarey dhimaal dhaqan barnaamijkuun huska abwaanada lileen taariikhdu waa buug biya maydhi karinu beryala ma ilaawi war kalemaanay war mahaysaaniine allah u naxariistay wiilkii laodhan jiray cabdiwahaab cawaale xanuunka kasarku intuu hayuu waraysi bixiyey wuxuu yidhaha jashayda ilaah baa haya wixii rabbi ii qadarayna waa ku qanacsanahay dhakhaatiirtuna waxay igu wargeliyeen wax daawa ii haynin marka hadday taydu dhammaato waxaan ka codsanayaa ummada soomaaliyeed sawiradeeda inaysan isticmaalin marka waxaan la yaabanahay wadan qof walaalkooda oo intuu noolaa la hadlay markuu dhintay dardaarankiisii xushmayn waaye ma damiirkii baa ka dhintay dadkaanse wax ka yihiin kuwaas maya qof nool dhaafaya war soomaalidu dadka dhintay weligood ixtiraami jireene hadda maxabaashii uga hari waayeen war calaa kulli xaal cabdiwahaab cawaale nin dhallinyarada firfircoon buu ahaan jiray wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka ummadda wacyigeliya cadiciddii xakagatayadaa ah ka gardarana ilaahay ha u naxariisto warejashii dhammaa taa'ifka joogi mayse allah u naxariista wiilkaas kuwa facebookka wareejinayaana ilaahay ha ka baqeen war dhimatay musluga ilaaheeg naariisa dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deegsi allahayow ka deegsi kalmaan ad maqlayseen gudahaan waana intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka keen ood kala socoteen kulmiye gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegay heesuu ku luuqeeya fanaanka cumar dhuule inta barnaamijka lamida ku kulmi doono nabadgelyo adkaysan Thank you. aad igu ilowde ayaan daran naftayda ii ka arkoote adyad kuma geysan iyo waxaad igu aan daran naftayda ika arkoote aan addimadaydiyo eersadoo ishay 秋。